alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin kollay masaa'ishaa soo celcelinaysaan waxaa ka mida masalat liطlaaq waltacyiin masalat liطlaaq waltacyiinna waa ka hadallay aksara min mara yacni miraaran cadiida ayaynu ka warannay hadday majaalistan tahay dhowaan iyo hadday meelo kale tahay ama mawaaqic kaleba marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo farqiga u dhexeeya xukunka itlaaqa iyo xukunka tacyiinka maha tacyiinka cid lama gaalaysiin karo ma aha macnaheedu cid waa la gaalaysiin karaa caynan shaksi ahaantiisa lagu xukumi karaa laakiin waa bacda istifaa'i shuruud intifaa'i ilmawaanic in qarad la fahma ma aha oo lays yidhaahdo cidba lama gaalaysiin karo axkaamtun baa la itlaaqayaa tacyiinan cid laguma kufri xukminaayo in lays yidhaahdaa waa arrin khalad ah arrin aan sax ahay ciddii allah iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen waa la gaalaysiinayaa sida nusuustu u itlaaqdayna waa loo itlaaqayaa ruuxa mucayanka ana waa lagu xukumayaa laakiin waa bacda istifaa'i shuruud intifaai ilmawaanic ilaaq kastoo xukunka la itlaaqaayo in la raaciyo waxallo waxa shuruudaha iyo waxa mawaanicda haddaanu sidaa ahayn oo sidaa ahayn oo sidaa ahayn oo sidaa ahayn ya waxaa ka madhan yahay shuruudahaasi ay dhammaystiran yihiin mawaanicdaasi ay wada maqan yihiin buu gaaloobayaa mid walba in la raaciya laazim ah nusuusta marka la sheegaayo ta ilaaqa waa la itlaaqaa shuruudahan iyo mawaanicdanna nusuus kaliya adilo kalaa sheegaysaa marka isma diidayaan nusuusulwaciid waa la itlaaqaa sidana qur'aanka iyo sunnadaba loogu itlaaqay waxyaalaha baajinayana adilo kalaa lagu sheegay wakadaa nusuusta ku saabsan gaalaysiinta ama gaalnimada ku saabsan ruuxa sidaa yidhahdaa waa gaaloobayaa ruuxa waxaa sameeya waa gaaloobayaa ruuxa waxaa caqiideeya waa gaaloobayaa sida nasku u itlaaqaa loo itlaaqaya laakiin marka mucayan lagu duldejinaayo waa in la hubsadaa qabla alxukmi calayhi shuruuddii ma dhammaystiran tahay mawaanicdii ma wada maqanta maaha waa la iska xukumaya la iskaga duldejinayaa dee hadhow cuquubadunbaa ka baaqanaysa muraadkuna e xataa wasfiga kufriga lagu sifaynaayo ee lagu xukumaayo inuu kaafir yahay ayaa laga baajinayaa haddii shuruuddu aynay dhammaystirnayn asalkiisuna islaamnimo ay ahaan jirtay inaga kala sheegnay ciddii asalkiisu ahaa kaafir asli iyadaan xujaba gaadhin iyadaan balaaq gaadhin iyadaan risaala ku qumin ayaa kufriga lagu xukumaya la odhanaya waa kaafir waa mushrik liannahu lam yantasib ila lislaami aslan asalkiisii baa lagu itlaaqaya nusuustana waa loogu itlaaqay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'manah mushrikiin inay yihiin baa la sheegay qof mushrikiinta ka midii hadduu idin magangelyo weydiisto magangeli xataa yasmaca kalaam allah marka qabla samaaci kalaam illaahi baa lagu magacaabay inuu yahay mushrik naqliga ibnu cusaymiin waa soo naqlinay wuu ihi labaa loo kala qaadaya waa akhrinay waxaanu ku yaallaa tacliiqaadkiisa ama sharaxdiisa kashfu shubahaadka waa u noqon kartaa laakiin waxaan tambiihinayaa sharaxa ibnu cusaymiin ee kashfu shubahaadka dabacaadka qaarkood baa maqtaca caynkaasa laga riday oan ku oolli dabcad kolle yeman lagu daabacay daarurashaad iyo ma aqaan cid waxay ahayd naskaasi kuma yaal waa naqli dheer xataa nuquulu soo naqlina xataa adilla deliishana masalada tafsiirinaayo ka hadla laakiin haalibu tabacaat waa ku yaallaan xataa ta mu'asasada sheekha lagu daabacay ee mawqiciisa ku jirta waa ku taalla marka wuxuu tilmaamay ciddii asalkiisu ay gaalnimo ahay cuquubada ayuunbaa ka baaqanaysaa oo waan lagu ciqaabayn laakiin xukunku ka baaqan maayo cuquubadana waxaa looga baajinaya wamaa kunna mucadibiina xata nabcaa rasuula axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo aroortay in la imtixaanaayo aakhiro waynu sheegnay laakiin ciddii asalkiisu islaamnimo ay ahaan jirtay isagu saa waa ka duwan yahay ilaa xujadu ku ooganto laguma xukumaayo inuu gaal yahay inuu gaal yahay lagu xukumi maayo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan labada mas'ale in laysaga qiyaastaa sax maaha waa qalad laba baab oo kala duwan marka itlaaqa iyo tacyiinku baabulwaciidka hadday tahay kufriga hadday tahay fisqiga hadday tahay bidcada itlaaq iyo tacyiinku waa jiraa nuquulu mutacadid aynu soo naqlinay ahlucilmigu ay ku sheegayaan ibnu taymiya keliya kamaynaan soo naqlin ahlucilmi badanoo kala duwan bayn ka soo naqlin ya mutaqadimiin iyo muta'akhiriinba culamadu waa tilmaami jireen imaamu shaafici muxuu yidhi ina lilaahi asmaa'an wa sifaatin laa yasacu axadan radduha faman raddaha bacda qiyaami alxujati calayhi kafar wa ama qabla qiyaami alxujati calayhi fainahu yucdaru faina cilma dalika laa yudraku bilfikri wala alcaqli wala alrawiya imaam shaafici waxa uhi raximah ullah allah waxaa u sugnaaday magacyo iyo sifooyin qofna aanu kari karin inuu diidoo radiyo ila asmaada ilaahay haddii la dafiro isim ka mida waa gaalnimo wahum yakfuruuna biraxmaan waxay inkirayeen isimka ilahay maa nacrifu araxmaan ila raxmaan wahum yakfuruuna biraxmaan baa allah yidhi raxmaan bay ka kufrinayaan marka wuxu uhi inna lilaahi asmaa'an wa sifaatin laa yasacu axadan radduha allah waxaa u sugnaaday magacyo iyo sifooyin qofna aanu kari karin inuu diido faman raddaha bacda qiyaami alxujjati calayhi kafar qofkii inkira raddigu waa maxay waa jaxdi waa inkaar qofkii raddiyaa diida oo inkira bacda qiyaami alxujati calayhi markay xujadu ku qunto dabadeed kafar waa gaaloobaya wa ama qabla qiyaami alxujati calayhi fa inahu yucdaru biljahli intayna xujada ku qumin jahli baa loogu cudurdaaraya markaasuu deedna tacliiliyey wuxuu ku tacliiliyey cilmiga arrinkaa laguma haleelaayo caqli iyo faker mid lagu haleelaayo maaha sharcigaa lagala kulmaa sharcigaa lagala kulmaa marka ahlucilmigu way tilmaamayaan tafaasiisha umuurahaas aqwaal badan oo mawduuca ku saabsanna bacdina waa sardinnay waa akhrinay bacdina wakhtiga inaga dhacay saas aawadeed waa iska dhaafno intaynu sheegnaynu ku kaaftoonna laakiin ka badan baa ii qoray intaan sardiyey in ka badan oo nuquul ahlucilmi ah baa ii qorray oo madaahibta kala duwan iyo cusuurta kala duwan noolaa madaahibta kala duwanna ka kala tirsanaa ya marka masalada ku saabsan itlaaqa iyo tacyiinka dee waa mas'ala muhima in la fahmo baabulwaciid kale isku meel baa la marinayaa sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamay attakfiru min baabi alwaciid baabulwaciid buu ka mid yahay saas aawadeed baabulwaciidkana isku maal bay markaa waxuu maraya oo sida ciddii naar loogu goodiyey ama khuluud loogu goodiyey naarta uu ku waaraayo ama cadaab loogu goodiyey nasku siduu u itlaaqay loo itlaaqaayo haddana ay dhici karto inay dadkii mucayaniinta ay ka baaqdaan wax ka midii oo cadaabkaasi aanu ku dhicin baa takfiirkana ciddii markaa hadalka gaalnimada ama ficilka gaalnimada la timi yacni la itlaaqaya inuu gaal yahay haddana ay dhici kartaa qaarkood oo hadalka gaalnimadaa ku hadlay inay galoobi waayaan marka masaladaasi waa masalo muhima nebigu markuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkuu nebigu ku sifeeyey akhta'a min shiddati alfarax dee waxay tilmaamaysaa in laga baajiyo kufriga waayo khata waa marfuuc khata waa marfuuc walaysa calaykum junaaxun fima akhطa'tum bihi walakin ma tacamadat quluubukum rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na mu'miniintu markay ku ducaysteen ilahay ducada waa ka aqbalay sida nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qaala allahu qad facaltum allah wuxuu yidhi waa yeelay oo wixii khata iyo nisyaana idiin qaban maayo idinku ciqaabi maayo in allaha wadaca an ummati alkhata wanisyaana wama stukrihuu calayh haakada aqwaasha culammada waxaa loo baahan yahy in la fahmo haddaad aragtee nusuusta iyadoo la itlaaqaayo haddana taqiidaad ay leedahay oo nusuus kale lagu qaydaayo ma waxaad u malaynaysaa hadallada culammadu inay itlaaq ka madhayin marka bacdulikhwa waxay soo aroorinayaan fawsaan baa yidhi qofka markaysaga gaalnimada ku hadlaa waa gaaloobaya haddaanu mukrah hal kafar kan yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk hal takalama bikalimat lkufri hal kaana mukrahan fakaana maada ya itlaaqa culammadu waa dhacdaa inay itlaaqaan ta kale markay culammadu leeyihiin qofka yidhaahdaa haddaanu qasdan waxaan u odhan waxaa laga soo qaadaa sidii waxaan odhan waayo hadalka muctabarkee qof ku hadlaa waa maxay waa hadalku biqasdin ku yidhahda wixii khata uga soo baxaa hadalkiisa lama ictibaariyo wixii nusuustu marka ay caddaysay dee nusuusta raacdaa aqwaasha culammadana waa nusuusta aanad ku radin oo ka horgeyn aqwaasha culammadu waa isticaana calaa fahmi alkitaab waasunna laakiin caalim mucayan ha iska qallidin culammada ahlu sunnaha ka wada faa'iidayso qaarkood waxayna sheegin baa laga yaabaa qaar kale inay baraarujiyaan oo sheegaan qaar baa dhici karta hadalka waxaa yacni itlaaq inay waqhtiyada qaar u yidhaahdaan haddana sidaa aynay u qabin yay si uga qastayaan waxaa dhici karta dadka qaarkood oo dee markaysa markaa odhanaya haddii hadalka aan la caqiidaysnayn oo la yidhaahdo laguma gaaloobayo inuu markaa radinayo shaqo dabeedna cibaarada markiisa marka waxa yani marka ilaaqeeda uu sii adkayo rubama wax kastaba ha ahaatee yani waxaa la raacaya waxay noqonaysaa nusuusta ayay noqonaysaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa yani nusuustu waa sheegtay ilaaqa iyo tacyiinka mid walba sheikhu markuu hadalkan leeyahay wuxuu istinaadayaa aayadda man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan laakiin aayaddu miyay diidaysaa haddii markaysa waxaan yani kufrigu khata u soo baxo ama uu soo baxo jahli qofkana uu yahay mid loogu cudri karo ama ta'awul uu kufriga ugu hadlo ama sabqu lisaan uu yahay inaan lagu gaalaysiinayn ma diidayso nusuus kaliya adilo kala masalada ta'awulkana waxaa ku sugan ijmaacii saxaabada saxaabadii nebigu waa ku ijmaaceen qudaamat bnu madcuun wa asxaabuh markay ta'awuleen khamrigu inuu xalaal yahay oo muttaqiinta u bannaan yahay aayadda ay ta'awuleen laysa cala aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati junaxun fiima tacimuu ida ma attaqaw wa aamanuu oo yidhahdeen muttaqiinta waa u bannaantay aayaddan baa sheegaysa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam kuma gaalaysa marka sheikhulislaam ibnu taymiya odhanaya cumar iyo saxaabadiiba waxay isku waafaqeen inaan la gaalaysiinaynin oo lagu gaallimo xukminayn ee la odhanaayo ka noqda oo ka toobad keeno arrinkaa ka soo noqda yacni hadday ku israari lahaayeenna waa la gaalaysiin lahaa laakiin lama gaalaysiin ta'awulka ay la yimaadeen aawadee sida marka kufriga marka caynan qofka laga hadlaayo u baahanya istifau shurud intifaa almawaanic ayaa fisqigana saas la eeg uu baahanya istifau shurud intifaa almawaanic saas aaweed baa saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood yacni xadka ka baajinayeen yacni dad fisqi la yimi imanka qof dumaraa sinaysatay wakhtigii yacni marka cumar bnu khaaab radia allahu canhu ardaa addoon bay ahayd markaasaa lagu yihi zanayti waxaa lagu arkay uryadoo le markaasay tii nacam bin marcuush bidirhamayn marcuush baan ka sinaystay laba dirham baana kaga sinaystay waa yaaba yani si afka ugu ballaarinayso cusmaan ibnu cafaan ama cali inuu cusmaan ahaa baa filayaa ayaa yidhi ya almu'miniin kaannaha tastahillu bihi waxaad mooddaa inay la dhawaaqayso la qaylinayso marka inay waxaan xaaraan yahayba maba ogaba mayda wax lahayd ya zanayti qaala nacam bilmarcuush bidirhamayn laba dirham baa zinadaa weliba ku sameeyey yacni kima shirka laysiiye waa laba saasay tihi markaasaa dabeedna markaa la yidhi waxa weeye wa alxaddu calaa man calima xadkuna wuxuu saaran yahay keliya ciddii garanaysa saxaabadii waa ka baajiyeen xadkii marka qofka waxa weeye yacnii fisqi ah waa loogu cudrayaa haddii aanu garnayn laakiin haddii isagoo kale aanu ka jaahil noqon karin arrinkaa dee laa yucda imika qof baa soo islaamay masalan islaamnimadu ku cusub yahay khamrigu inuu xaaraan yahay ma maqal caadadiisu waxay ahaan jirtay khamriga inuu cabo islaamnimaduna ku cusub yahay waa arrin uu ka jaahil noqon karo wuxuuhi ma maqal in xaaraan yahay xadka ma laga jarayaa maxad waayo yucdar biljahli haakada laakiin qof muslimiintii ku dhex jiraa oo beled islaam ku nool oo muslim ahaan jiray maanta hadduu yidhaahdo khamrigu inuu xaaraan yahay ma ogeyn ma laga aqbalayaa maya laa yuqbal qof beled islaam jooga oo muslim ahaan jiray hadduu yidhaahdo zinada haddii raalli ahaansho ay ku dhacdo oo laysu oggolaado inaan kufsi aynay ahayn inay xaaraan ma ogeyn ma laga aqbalayaa lagama aqbalaa waa inu dhagaha furaystay mooyaane si kale kuma dhici karto ya marka wuxuu qofku ka jaahil noqon karo ama kufri ha noqoto ama fisq ha noqotee waa dhici karta in loogu cudro ee lama odhanaayo baabka kufrigaa loogu cudrayaa laakiin baabka fisqiga loogu cudri maayo la odhan maayo waa caddaysoma wax kale ma jireen khawaarijta ah. bacdulikhwa waxay leeyihiin khawaarijta wakhtigii saxaabada soo baxay saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam way tacninayeen dadka qaarkood oo manhajkii khawaarijta wax ka mida qaatay saxaabada ma tacninayaan haddayna saxaabada tacninayn oo cusmaan iyo cali aynay gaalaysiinayn khaarijnimadu ma ka baaqanaysa jawaabta waxay noqonaysaa maya manaadka khaarijinimadu ku dhisantahy waa maxay ma inay cusmaan iyo cali gaalaysiiyeenba mise waxa weeye waa bixista ay muslimiinta ku baxeen iyagoo dhiiggooda bannaysanaya oo xalaashanaya bita'awul ama bitakfiir ya manaadka xukunku u dhisan yahay ma aha cusmaan iyo cali bay markaa gaalaysiinayeen yacni taa kuma dhisan miday khawaarijtu ka sinnaayeenna ma ah kii nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam dee nebigu calayhi wuxuu ka yidhi innahu yakhruju min di'dihi haada qawmun taxqiruuna salaatakum maca salaatihim ila akhirihi marka qadiyadda ku saabsan alkhawaarij yacni waxa weeye laba shay bay ku caanbaxeen kow khuruujka ummadda ay ku baxeen oo dhiiggooda ay bannaysanayeen iyo takfiirka ay ku gaalaysiinayeen waxaan sharcigu waxba ku gaalaysiin yacani kabaa'irta ama bacdu alkabaa'ir xataa khawaarijtu kamay sinnayn inay dunuubta kabaa'irta dhammaanteed wax ku wada gaalaysiiyaan badanka khawaarijtu waxay ku gaalaysiin jireen bikabaa'iri dunuub dembi kastoo kabiira khawaarijta qaarkoodna kabaa'irtay kala saarayeen markaasaa qayb kabaa'irta ka midana ku gaalaysiinayan qayb kabaa'irta ka midana aynay ku gaalaysiinayn iminka alibaadiya tacrifuuna alibaadiya alibaadiya waa firqa min firaqi alkhawaarij alqudaama haddana maca daalik yacni kabaa'irta wax badanoo ka mida kuma gaalaysiiyaan bal mas'alat alxukmi bigayri maa anzala allah way tafsiilinayaan iyagoo khawaarij ah iyagoo khawaarij ah bay tafsiilinayaan sheikhoodii weynaaye la odhan jiray itfiish ee kitaabka weyna tafsiirka mujalladaadkaa qoray ee culammadoodii hore qudaamada ahaa ka mid ahaa iminkana wisaarada wasaaratu turaas alqawmi ay daabacday bicumaan cumaan diinta waxaa u qaabilsan ibaadiya haysata hadday tahay muftiga hadday tahay wisaarada awqaafta hadday tahay masaajidda markaa tujintooda waxallo wixii diin ku saabsan waxaa loo daba fadhiyaa ibaadiyo mufti baa u joogaa ibnu xasmi baa wakhtigiisii sheegay walahu muftin fii cumaan markuu ibaadiyada ka warramo mufti bay ku leeyihin cumaan muftiga weli waa joogaa ya iyo cumri dheera qarnigii shanaad buu ku leeyahay mufti baa cumaan u jooga muftigii yowmina haada waa joogaa fahimtum aru fahateen ya cayntiisii ma jooga noociisaa jooga mid muftiyo ibaadi ah ayaa jooga laakiin kii ma noolaa laakiin mid la nixla ah isaguna ibaadiyaa jooga mar baa buu ibnubaas yidhi aan munaadaroono masaa'ishaan isku hayno ibaadiye iyo ahlusunna sunna ila munaadarooda ya dabeedna ibnubaas waa diidi waayo bidcadu hadday qarsoon tahay ama makhfiyo tahay xikmadu kuma jirto in lala munaadaroodo oo way soo baxaysaa marka saas aawadeed in lala munaadaroodo oo la shaaciyo yacni xikmada maaha marka caynulxikma eh. kitaabka ugu muhiimsane mawduuca uu ka qorayna culamada qaarkood baa raddiye oo fitilfaatir u qaaday asheekh cali faqiih ayaa markiis waxaa radiyey kitaab mujallada ku radiyey marka wasaaratu turaasi alqawmi waxay ka dhigan tahay oo wasaarada awqaafta laakiin turaaskii ibaadiyo baa loo xil saaray inuu soo nooleeyo saas aawodee kutubtoodii hore ee qadiimka ahayd buu daabacayaa tafsiirkan idfiish wuxuu ka mid yahay kuwa wasaaradaasi daabacday wasiirkuna uu muqadimeeyey wasiirka ibaadiga ah wuxuu leeyahay aayadda xukunka markuu fasirayo waman lam yaxkum bima anzla allah faulaaika hum lkaafiruun kufriga aayadda lagu sheegay waa kufru nicma laa kufru shirkin kufru nicma wuxuu uga jeedaa kufrin duuna kufrin ee kufru shirki ma aha buu leeyihi haddii isagoo khaarijiisa leeyahy markaasuu khawaarijtii kale nacdalayaa uu leeyahy wazacamat isufariyatu lacanahum allah annahu kufru shirkin ka sidani waa khaariji waa ibaadi damanad bacd alkhawaarij baa tafsiilka qaba fii masalati alxukmi khawaarijta casriga joogtaa haalibkeedu kabaa'irtoo dhan wax kuma gaalaysiiyaan laakiin bacdu alkabaa'ir bay wax ku gaalaysiiyaan waxaa ka mid ah alxukmu bigayri ma anzala allah ayni tafsiilin waxaa ka mid ah masalada muwaalaat alkufaar oo ayna tafsiilin waxaa ka mida ah, farqiga waa u dhexdhexeeyaan oo qaar waxay ku gaalaysiiyeen baa qaar kale laga yaabay inay ku gaalaysiin israarka macaasida lagu israaro ee la joogteeyee la daa'imo qaarkood waa ku gaalaysiiyaan iyagoo u qaba alisraar cala almacsiya maca alkabiira inay tahay kufri akbar wakada jahriga mujaaharo lala yimaado oo la muujisto macaasida oo si calana oo aan laga xishoonayn oo aan la qarsanayn loo sameeyo bacdi ka mid waa ku gaalaysiiyeen waxaa jirta fii bacdi arasaa'il qaarkood waxay ku qoreen iyagoo tilmaamaya mujaaharada macsida lala jahrayo bannaanka loola soo baxayaa inay tahay istixlaal mukafir ah bay qaarkood waxay u deliishadeen xaqdarro xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee sheegaayey kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ila almujaahiruunna waa soo aroortay ummaddayda dhammaantood waa la cafiyey kuwa xumaanta la jahra ee muujista mooyaane markaasaa waxay yidhahdeen mujaaharadu waa ridda waayo dee macsidii ma qarsan dumacsida marka waxa weeye uu la mujaaharo ku sameeyo waa ridda weeye wakada macaasida qaarkoodoo iyagana si yacni marka calana loo samaynaayo sidaa waa ka tartiibiyeen sheekh albaani inta hadalladu wax ka mida lagu akhriyey ayaa wuxuu yidhi waa kharijiyatun casriya doono oo raadi oo dhagayso shariidka la yidhaahdo asaruuriyatu khaarijiyatun casriya lilalbani asaruuriyatu khaarijiyatu casriya wuxuu tilmaamayaa yani waxaan ka dareemayay buu ihi bacdulkabaa'ir inay wax ku gaalaysiinayaan dabeedna bacdi kabaa'irta ka midana kuma gaalaysiinayaan ama way ka aamusayaan walcallaha inay makri ka tahay marka waxa weeye nooc khaarijiya inay tahay min baab alinsaaf waxaanu leenahay buu yihi markaa qaar kuma gaalaysiinayaan laakiin qaar bay ku gaalaysiinayaan firqi khawaarijtii hore qadiimka ahaa qaarkood baa sidaa samayn jiray oo bacdulkabaa'irna ku gaalaysiin jiray qaarna aan ku gaalaysiin jirin qaar waxay kala saari jireen dembiga kabiiradee xad leh iyo kaan xad lahayn markaasay waxay odhan jireen kii xad leh xadkiisuunbaa laga jaraya kaan xad lahayn bacdigood baa qaba lagu gaalaysiinayo oo ishkaalka ku soo arooraya waxay tahay zinadu hadday kufri tahay khamriga in la cabbaa hadduu kufri yahay qadfiga qof dhowrsoon zina lagu ganaa hadday kufri iyo gaalnimo tahay maxaa jeedallada iyo gacangoynta iyo yacni markaa loogu sharciyey in loo odhan waayo dila man baddala diinahu faqtuluuh markaasay waxay yidhahdeen may wixii xad leh xadkiisa loo daayo oo qoladii hore qadiimka ahayd baa qaarkood saa yidhahdeen oo tafsiiliye ka kaalataa ibaadiyada hadda waa sheegna qolada la heen najadaad waa min firaq alkhawaarij alqudaama bay ka mid tahay firqada najadaadkee khawaarijta waxay soo baxday wakhtigii saxaabada waxaa hogaamiye u ahaa najdat bnu caamir ayaa markaa u ahaa hogaamiye najdat bnu caamir annajadaad sidaasaa loo yiri wakhtiga saxaabadoo ay saxaabadii nool yihiin bay soo baxeen najadaadkooda saxiixa waatay ku sugan tahay fii saxiixi muslim iyadoo najdat bnu caamir firqada khawaarijta ninkaa aasaasay isagoo cabdullaahi bnu cabbaas shan su'aalood weydiinaya as'ila shan ah buu weydiinaya fii saxiixi muslim bay ku sugan tahay markaasuu uga jawaabay yacni markaa cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi sida saxiix muslim ku sugan lowlaa an aktuma cilman maa katabtu ilayh can yaziida bni hurmus ana najdata kataba ila bni cabbaasin yas'alu can khamsi khilaal faqaala bnu cabbaasin lowlaa an aktuma cilman maa katabtu ilayh kataba ilayhi najdatu ama bacdu faakhbirnii hal kaana rasuulu llahi sala allahu alay slm yaqzu binnisa whal kaana yadribu lahunna bisahmin whal kaana yaqtulu sibyaan wamataa yanqadii yutmu lyatiim wuxuu yidhi wacani ilkhumuusi liman huwa shan su'aal buu yidhi riwaayadka qaarkood wuxuu odhanayaa inaan cilmi qariyo haddaanan ka baqayn waxba uma qoreen marna waxaa laga soo naqliyaa sharka uu wado inuu sii kordhiyo haddaanan ka baqayn waanan islahayn bal hadda sharkaba inay wax ka khafiifiso waxba uma sheegeen ugamana jawaabeen riwaayaadka qaar bay ku soo aroortaan saxiix ahayn almuhim najadaad maxay qabaan najadaad waxay qabaan macsida ama kabiirada haddii lala yimaado laguma gaaloobaayo laakiin low asara calayha kafar israarka iyo waxay kala farqinayaan samaynta hal mar macsida la sameeyo laakiin haddii lagu israaro baa lagu gaaloobaya bay yidhahdeen kutubul maqaalaad o dhan baa qoray ka warran maantana dad sunno sheeganaya waa xaqiiqatan madhabu lkhawaarij wax ka mida qaatay manhajkoodii iyo ictiqaadkoodii ayaa waxay odhanayaan israarka kabiirada lagu israaraa waa istixlaal mukafir ah oo milladda laga baxayo dembi haddii lagu israaro ama kabiiro lagu israaro israarkaas waa istixlaal mukafir ah waxay ahlusunna qabeenna maaha bal culammadu waxay ku ijmaacsanaayeen khilaafkeeda alisraar cala alkabiira inayn ahayn kufri akbar ahayn alimaam nawowi waxa uu yidhi wamadhabu ahli alxaqi ana man maata cala altawxiidi musiran cala alkabaa'iri fahuwa ila allahi tacaala in sha'a cafaa canhu faadkhalahu aljannata awala wain sha'a caaqabahu suma adkhalahu aljanna sharaxa saxiix muslim buu ku odhanaya madhabu ahli oo dhan baa saasa ruuxii markaa tawxiid ku dhintay walow haba yaraado tawxiidkaasiye laakiin musir ku ahaa israar kula yimi kabaa'ir dhintay isagoo musiran cala alkabaa'ir arrinkiisu xagga allah buu ahaado hadduu doonana allah waa cafinaya oo jannadu horka gelinaya hadduu doonana waa ku ciqaabaya dabeedna kadib buu jannada ku dambaysiinaya mar kale wuxuu yidhi ijmaacu tasriixiyi wuxuu imaamu nawowi yidhi ijmaacu ahli lxaqi ijmaacu ahli lxaqi cala ana azaaniya walsaariqa walqaatila wagayrahum min asxaabi alkabaa'iri gayri shirki laa yakfuruuna bidalika bal hum mu'minuuna naaqisu liimaan in taabuu saqatat cuquubatuhum wain maatuu musiriina cala alkabaa'iri kaanuu fi lmashii'a ahluxaqu waxay ku ijmacsan yihiin inka sinaysta ama waxhada ama dil xaqdarra a sameeya ama kayrkoodoo asxaabulkabaa'irka ka mida yacnii kuwan gaar buu u sheegay markii dambena ahlulkabaa'ir ku cammimay shirkigunbuu ka reebay ijmaacu ahlilxaqi cala ana azaaniya walsaariqa walqaatila wagayrahum min asxaabi alkabaa'iri hayri shirki laa yakfuruuna bidalik waxaan gaalnimo ahayn asxaabulkabaa'irkao dhamme ma gaaloobayaan oo ficilka kabiirada ay sameeyeen kuma gaaloobayaan milladda kagama baxayaan haddayna shirki la iman bal hum mu'minuuna naaqisu liimaani in taabuu saqatat cuquubatuhum waa mu'miniin iimaankoodu naaqis yahay hadday toobad keenaanan cuquubadoodu waa dhacaysaa waa ka dhacaysaa ciqaabta wa in maatuu musiriina cala alkabaa'iri kaanuu fi lmashii'a ijmac buu kusoo noqoliy masaladan waxay ka mid tahay furuuqda ahlu sunne iyo u dhexeeya iyo khawaariji najadaadku maxay yidhaahdeen abulxasan alashcari kitaabkiisa maqaalaadka wuxuu ku odhanaya firqada najadaadku sheegay markaasuu wazacamuu wazacamuu ana man nadara nadratan saghiiratan aw kadaba kadbatan saghiiratan uma asara calayha fahuwa mushrikun wa ana man zanaa wa saraqa wa shariba alkhamra ghayra musirin fahuwa muslim kabaa'irta haddaanu israar kula iman ee israar ka maran yahay ou sinaysto waxado khamrigana cabbo waa muslima gaal maaha laakiin hadduu ku israaro sakiira ha noqotay wuxuu ku israaray ama kabiir ha noqotay waa ku gaaloobaya addabaarda wuxuu kaloo ka yidhi markuu ka hadlayo khawaarijta caamatan wa ajmacuu cala ana kula kabiiratin kufrun ila annajadaat fainnaha laa taqulu dalik khawaarijtu waxay ku ijmaaceen in dembi kastoo kabiiriyi kufri yahay marka laga reebo najadaadka waayo najadaadku ma qabaan kabiire kasta inay kufri tahay wa ajmacuu cala ana allaha subxaanahu yucadibu asxaaba alkabaa'iri cadaaban daa'iman ila najadaati asxaaba najda marka kuwaa laga reebo ibnu xasmi wuxuu yidhi man kadaba kadbatan sagiiratan aw camila camalan sagiiran faasara cala dalika isagoo ka xikaayoonaya najadaadku waxay qabaan man kadaba kadbatan sahiirata ictiqaadkoodii buu sheegaya ictiqaad najdaad aw camila camalan sahiiran faasara cala dalika fahuwa kaafirun mushrikun yani najadaad agtooda waa gaal bay leeyihaen israarkay ku gaalaysay wa kadalika aydan fi lkabaa'ir kabaa'irtuna saasi leeg bay ahaatay haddii lagu israaro sagiire iyo kabiiraba haddii israar lagula yimaado gaalnimay noqonaysaa kulaha qawl baila wa ana man camila min alkabaa'iri hayra musirin calayha fahuwa muslimun kutub lmaqaalaat o dhan baa qoraya alfaslu fi lmilali walahwaa'i wannixal ayuu ku odhanaya mujalladka afraad marka firaqa khawaarijtu calaa kulli xaal yacni tafaasiil bay ku kala duwan yihiin kuwa markaa casriga hadda joogaana wax ka mid ay qaateen suurad yaynay wada qaadan laakiin qayb ka mida hadday qaataan de waxa weeye nasiib bay ku leeyihiin wixii markaa ku soo arooray ya de bidcadu yaryaraysi ma leh manhajulkhawaarij wax ka mida ah hadduu qaato de waxay noqonaysaa waxa weeye aafo ku sugan bay noqonaysaa waxayna u jiidi kartaa wax ka sii daran xataa culammadu waxay yidhahdeen bidca hadduu qofku markaa ku dhaco bidca yar wuxuu halis u yahay bidcada weynna inuu ku dhaco ya imaam albarbahaari muxuu yidhi ka digtoonaada bidaca kuwooda yaryar mid waaweyn bay noqonaysa asalkii cabdullahi bn mascuud baa sheegaya cabdullahi bn mascuud maxaa loo sheegay waxaa loo sheegay qolo jamac intay isugu yimaadaan odhanaya kabiruu mia halliluu mia sabbixuu mia markaasaa dabeedna marka cabdullahi bn mascuud aad iyo aad buu u inkiraya waxaanu ku odhanaya wallaahi inakum lacalaa millatin ahdaa min millati muxammad aw muftatixu babi dalaala wuxuu uhi waa laba mid ilaahay baan ku dhaartaye ama diin ka wanaagsan diintii nebi maxamed baa ku sugantihin wuu garanayaa inaynay ku sugnaan karin taas ee iyagu ku xujaynayaan ama albaab baadiyeed baa furaysaan labadaa waxba idinkama dhexeeyaan miyay sheegan karaan inay diin ka wanaagsan diintii nebi maxamed ku sugan yihiin ma sheegan karaan lacalaa millatin ahdaa min millati muxammad aw muftatixu baabi dalaala ta dambay markaa u dhacaysaa ila ta hore ma sheegan karaan markaase yaa abaa cabdiraxmaan maa aradnaa ila alkhayr abaa cabdiraxmaanow khayr waxaan hayn ugamaanu jeedin markaasu wa kan min muriidin lilkhayri lan yunsiibah oo mid khayr doonayo khayrka aan haleelinin fara badan markaasuu odhanaya nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qolo maariqa ah oo diinta ka murkudaysaa inay soo bixi doonaan waa khawaarijta u jeedaa wallahi ma garanaya buuhi in badankiinnu waa kuwii tihiin muxuu ka dareema bidcadan hadda waa bidca idaafiya intay jamac isugu yimaadaan ma xadraynayaan laakiin kabiruu mia halliluu mia sabbixuu mia cadad iyo jamac inay ku sameeyaan dikrigii kayfiyad mucayana kula yimaadaan dikriga laakiin odhanayaan waa dikrigii soo arooray laakiin qaabkan in loo sameeyo baan sunnada ku sugnayn ya tiradan la xadido qaabkan jamaca laysugu yimaado loo sameeyo nebiga iyo saxaabadiisu uma samayn asalka dikriga in nebiga laga raaco iyadoo la rabo ayaa kayfiyadiyo qaabkan loo samaynayana nebiga iyo saxaabadiisa in laga raaco la rabaa marka wuxuu ka dareemay marba hadday tanba la yimaadeen oo bidcanimo kula yimaadeen bidcadii ka weynaydna inay halis u yihiin waddada yari waddada weyn bay kugu ridaa marka shay manhajka khawaarijta ka mida in la qaataa wax yasiran ma aha walow yaan suuradii oo dhammaystiran laba wada qaadanba afa waxa ugu filan in qayb ka mida la qaato firqa khawaarijtuna kabaa'irta inay wax ku wada gaalaysiyaan iskumay waafaqsanayn qaarkood baa bacdi kabaa'irta ka mida ama israarka ku gaalaysiin jiray iyo wax la mida waa dhanyi suwarka horta kufriga ee culammadu ugu gaalaysiiyaan marka laga hadlayo mas'alada ku saabsan masalat alxukmi bikayri maa anzala allah culammadu suurooyin bay sheegeen suwarka ay sheegeen waa tafsiilu mas'alada ay sii caddaynayaan ay sii waadixinayaan imanka kitaabka aynu joogno waa nawaaqid asheekh ah, maxamed bin cabdilwahaab xukunka muxuu ku xidhay ma ficilka mise ictiqaadka manaatil kufri wuxuu ka dhigay ictiqaadkuu ka dhigay ma odhan ruuxa markaa waxa weeye xeer dejista ama qaanuun dhigta ama xakama bikayri maa anzala allah waa kaafir kufri akbara ma odhan yacni takfiirka masaladan lagu gaalaysiinaayo callaqa bilictiqaad labada suuree uu sheegay bay ahayd labadaba ictiqaada ayuu sheegay man ictaqada أن hayra hadyi nabiy sal allahu alay wasalam akmalu min hadyi aw ana xukma hayrihi axsanu min xukmih markaasuu miaal sheegay kaladiina yufadiluuna xukma atawaaqiiti cala xukmihi fahuwa kaafir marka manaadka xukunku wuxuu ugu xidhan yahay ictiqaadka maaha ficilka uguma xidhan ruuxa caqiideeya in hanuunka nebiga hanuunaan ahaynini ka dhammaystiran badan yahay hanuunka nebiga sala allahu aleyh wasalam ama ka wanaagsan yahay xukunka nebiga xukumaan ahaynna inuu ka wanaagsan yahay xukunka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kaafira waa gaal sida kuwa fadilaya xukunka dawaaqiidda ka fadilaya xukunka ilaahay ama xukunka rasuulka sala allahu aleyh wasalam xukunka ilahi iyo xukunka rasuulkuna waa isku mid marka masalada ictiqaadkaa lagu xidhay ahlucilmiguna saasay markaa sheegi jireen in caqiidada markay istixlaal sheegayaan ama juxuud sheegayaan waa ictiqaadkii ictiqaadkii qalbigu hadduu jiro walow yaanu kuba dhawaaqina waa ku gaaloobaya kufrigiisuna kufri baatinu noqonaya hadduu ku dhawaaqo uu yidhaahdo saasaan caqiidaysanayn ama xalaal inay tahay ama inuu fadilan yahay xukunka taaquudku dee waa ku gaaloobaya shaki male suwarka culammadu sheegayaanna saasay noqonaysaa inay markaa ku wada dhacayso markay ama juxuud sheegayaan ama istixlaal sheegayaan mu'adda hadalkoodu isku macnuu dhacaya isku macnuu dhacaya masalan markuu xukum shareecada khilaafsan qofku wax ku xukumo hadduu yidhahdo xukunka shareecada khilaafsan baa xukunka shareecada ka wanaagsan oo ka kamaal badan waa gaaloobayaa labana iskuma khilaafsana waa kaafir biijmac almuslimiin wakadaa hadduu la simo uu yidhaahdo waxaan ictiqaadsanahay ama yidhaahdo xukunka ilaahay iyo xukunka shareecada khilaafsani waa siman yihiin iyaduna waa kufri akbar laa yakhtalif fiihi itnaan laba isku khilaafi maayo mid waa tafdiil midna waa taswiya midna waa tajwiiz waa bannayn istixlaal wakada hadduu yidhahdo xukunka ilaahay baa fadilan xukunka ilaahay baa fadilan oo wanaagsan laakiin waxaa shareecada khilaafsan in laysku xukumaana waa bannaantay hadduu yidhaahdana waa gaalnimo waana laysku waafaqsanya gaalnimada mid waa fadilaad midna waa taswiyo midna waxa weeye waa istixlaal waa bannayn walow yaan la fadilinba saddexda suura mid waliba waa gaalnimo wa haddii la yidhaahdo casrigan mid u munaasiba oo ku habboon ma aha oo xukunkii shareecada la dhaleeceeyo ama la yidhaahdo casrigaba uma qalmo ama hamajiya lagu sheego ama badownimo lagu sheego ama aan lagu sheegin la yidhaahdo yacni marka laa yunaasibu alcasra casriga munaasibu ma aha lagumana dhaqmi karo casrulxadaaraat ya wakhtigii horaa la dhaqmayey laakiin wakhtigan munaasib maha hadii la yidhahdo ya oo mid laa'iqba u ah ma aha wuxuu noqonaya iyaduna gaallimo intaa dhammaanteed culammadu waa isku waafaqsan yihiin muslimiinto dhan waa isku waafaqsan laba iskuma khilaafsanaya gaalnimada laakiin haddii ay qofku ictiqaadsan yahay xukunka shareecadu inuu yahay ka kamaalka badan ee wanaagga badan ee waajibka ah in lagu dhaqmo haddii la khilaafana lagu dembaabayo dadna lihawa yacni qofku uu khilaafo ictiqaadkii uu jiro dee lama gaalaysinaayo culammadu say taqriirin jireen saas haddaba arrinka ku saabsan haddii la yidhaahdo yacnii xukunka shareecada khilaafsan qofku hadduu wax ku xukumay miyaan ficilkiisu caddaynayn inuu fadilaayo ama bannaysanayo xukunka shareecada khilaafsan amaba uu fadilaayo oo korraysiinayo waxaa la odhanayaa dee ficilku taa caddayn maayo waa arrin ixtimaal leh rubama inuu fadilayo rubama inaanu fadilayo ma arin qaciya ilaaba ilaa inay ku tusinayso inuu fadilaayo arin qaciya ma manaadka kufriga hadduu ku xidhan yahay tafdiilka iyo istixlaalka marka aan la xaqiiqsan inay jirto dee qofkii looguma xukumi karo lianna alkufra laa yahbutu bilixtimaal qaacidadu maxay tahay shay ixtimaal lahoo sida iyo sidaba aqbali kara gaalnimadu kuma sugnaanayso rubama inuu fadilaayo markuu saas sameeyo wa rubama inuuna fadilayn imaam shaafici muxuu yidhi waalqawlu qawluhu fii ma xtamala ficluh ficilkan ixtimaal ma leeyahy mise ma laha ma wuxuu qaci ku yahay ilaaba ilaa waa fadilaya mise ixtimaal buu leeyaho wuxuu aqbali karaa wuxuu ugu xukumay waxa shareecada khilaafsan inay tahay inuu fadilaayo wuxuu kaloo aqbali karaa inaanu fadilayn ya ixtimaal hadduu markaa meeshii leeyahay imaam shaafici wuxu yihi alqowlu qowluhu fii ma xtamala ficlu qowlku qowlkiisuu noqonaya isagaa la weydiinaya imamka ficilka xaatib sameeyey wuxuu ixtimaali karay macno xun oo gaalnimo ah wuxuu kaloo aqbali karayey inaanu gaalnimada ahayn ya ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam marba hadduu markaysa markaa gaaladii yacni sirtaydii u gudbiyey khiyaana cudmaa la yimi khiyaanadii weynaanshaha badnayd inuu kufriga jecel yahay oo aniga inicab yahay ayuunbay ku tusinaysaa ma odhan isagu weydiiyey maa xamalaka maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kugu xambaaro kugu kallifay waxaad samaysay markaasuu cudurdaarkiisa sheegay cudurdaarkina waa ka aqbala taasuu odhanayaa yani imaamu shaafici ficilkiisani wuxuu aqbalayay xaatib sameeyey almacna alaqbax macnaha xumaanshaha badan wuxuu kaloo aqbalayey macnaha kale oo ah inaanu markaa ka xumaanshaha badan ahayn mar hadday sidaa noqoto isagaa istifsaal lagu samaynaya la odhanayaa maxaad uga jeedaa alqawlu qawluhu fiima xtamala ficlu alimaam ibnu taymiya muxuu yidhi hadihi alaayatu mima yaxtaju biha alkhawaariju cala takfiiri wulaati alumuur aladiina yaxkumuuna bigayri ma anzla allah uma yazcumuuna ana ctiqaadahum huwa xukm allah zacmigoodaa la aqbalayaa waayo ficilkiiba muxtamila haddii la yidhaahdo ruux kastoo yacni xumaan sameeyey ama kabiire la yimi inuu waxaan fadilaya ku tusinaysa amaba ku daa'imay ama la jahray waxaa ka laasimaaya laasim baatila oo maxay ah ahlulkabaa'irka in lagu gaalaysiiyo eh, dunuubta waayo saasoo kale waxaa la odhan karaa dee dadka kale macaasida markaa samaynayaba waa ku soo arooraysa haddii la yidhaahdo waxa weeye masalan yacni beenta qofka fadila ka warranoo runta ka fadila yakfur walaa yakfur magaalooya mise magaaloobaya hadduu yidhahdo beentaa ka fadilanoo ka wanaagsanba runta magaaloobaya hadduu yahay zinada ka wanaagsanba marka waxaan yani nikaaxa ka warran waa gaaloobaya soma nin baa markaysa marka waxaan wuxuu leeyahay dumar buu qabaa haddana zinadu caadaystay hal yakfur joogtuu ka dhigtay isagoo xalaal heli kara wuxuu xaaraanta ugu leexanaya u daa'imay wax kale maahee zinaduu fadilayaa soo lama odhan karo ya yani waxa weeye ficilkan ixtimaal buu leeyay haddaanu isagu odhan waxa weeye markaa sinada ayaa ka fadilan dee kuma gaaloobaayo israarkii macaasidaoo lagu gaalaysiinayo cid ama israar cala alkabaa'ir oo lagu gaalaysiinayo ayaa ka dhalanaya ka imanaya yacni taasaa ka imanaysa ta noocaasina de waxa waa midaan sax waa midaan sax baabkan haddii la yidhahdo ficilka dawaamkiisa caddaynaayo inuu fadilaayo hadda kabaa'irta kalena waa ku soo arooraysa halkan fadhiisan mayso cid kastoo kabiiradda imtay kusoo soo arooraysa waxay ahlusunna qabeenna maa way jiraan culamada qaarkood oo itlaaqay laakiin itlaaqa caynkaasi miyuu qawaaciddii ku dhisan kuma dhisan ibnu cuthaymiin wuxuu ka mid yahy culamada itlaaqday waqhtiyada qaarkood laakiin markii uu tacliiqinaayey fatwada albaani markiu tacliiqinaayo wuxuu yidhi marka waxa weeye hadalka sheekhaynka waxaa laga fahmay haddaanu xukmi bikayri maa anzala allah aanu qofku xalaashan inaanu gaal ahayn qalbiga haddaanu ka xalaasho ha yeeshe waxa weeye marka waxaa imanaya masalada ku saabsan xeerarka ayaa soo arooraya qadiyadda xeerarka ku saabsan oo waxaan leenahay ficilka markiisa maxaa laga odhanaya markaasoo dha waxaa la odhan karaa yacni waxa weeye ficilkan lama iman mooyaane inuu markaysa markaa ka fadilayo shareecada oo sidan fadilayo haddii kale maxaa ku xambaaraya saasuu isu weydiinaya hadduu culammadii itlaaqi jirta cibaarada markaasuu odhanaya waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waxaa ku xambaaraya dadka yacni ka xoog badan baqasho uu ka baqanayo idan hadday caynkaa tahay marka hore wuxuu odhanaya daahir buu ka cabiraya ma odhanaya qaci weeye fii danni iyo daahir buu ka cabiraya malahayga iyo dannigayga iyo daahirku odhanaya waa ixtimaalka adaahir iyo fii danni labaduba waxay tii sheegaysaa ixtimaalka marka dambe wuxuu odhanaya waxaa laga yaabaa dad ka xoog badan inuu ka baqanaayo inay ku xambaarayso marka waxaanu haddaba leenahay waa mudaahin ka saa'iri ahlilmacaasi sida ahlulmacaasiga kale mudaahiniin u yihiin ayaan markaysaga odhanaynaa waa mudaahin markaysa markaan odhanayna buu markaa odhanaya marka waxa weeye muu odhan ilaaba ilaa ashyaada yacnii kufriga ah ee gaalnimo mooye wax kale aan aqbali karin sida laga yidhahdo kale kama odhan ee wuxuu tilmaamay yani markii dambe sida labada shiikh ayuu usoo noqday isagoo ixtimaal sida kale marka hore door bidayey uu sheegay calaa kulli xaal baab keliya joogi mayse haddii la yidhaahdo ficilkiiyo dawaamka ayaa caddaynaya dunuubta kalena waa gelaysaa waa ku imanaysaa hadday zina tahay hadday been tahay hadday kheyrkeed tahay hadday sakiiro tahay hadday kabiir tahay waa ku soo arooraysaa ficilku yani tafdiil ma caddaynaayo ufadila miduu markaa caddaynayoo sariix ku yahay ma aha waxayna qaacidadu tahay siday culammaduba sheegeen alqowlu qowluhu fii ma xtamala ficlu wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub